bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu man adraka waalidayhi falam yadkul اljanna qofkii labadiisii waalid soo haleelo oo soo gaaro falam yadkul iljannata jannada aan gelin ayuu u baab yahay qofkaas qaala xadahanaa khaalid bnu makhladin wa huwa alqatawaaniyu qaala xadahanaa sulaymaanu bnu bilaal wa huwa almadaniyu qaala xadahanaa suhaylun huwa bnu abi saalix can abiihi oo abuu saalix ah asamaan can abi hurayrata can اnnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal ragima anfuhu ragima anfuhu ragima anfuhu yacnii sankiisaa dulloobay sankiisaa dulloobay yacnii sankiisaa dhul dhacayoo dulloobay qaaluu yaa rasuula allah man waa kuma kaasi qaala man adraka waalidayhi qofkii labadiisii waalid soo gaaray cinda alkibari weynaanta agteeda kusoo gaaray ow axadahumaa ama midkood soo gaaray fa dakhala annaara ee naar galay midkaas weeyaan midka sankiisu dhulka dhacay oo yacnii dulli iyo khizyi iyo hoog uu haleelay ayb qofkay labadiisii waalid ama midkood weynaan ku soo gaaray haddana markaa yacnii aan janno ku gelin ee bal naar ka kasbaday intuu cuquuq iyo wax la yimid ayib xadiidkan marka muslim iyo yaa warinayaan iyo keyrkiisa waana xadiid saxiix ah waxaana laga qaadanayaa tarjamada macnihii oo u tarjamtay xadiidka waxaa kaloo ku jiro labada waalid ama ah, eh, labadooda ama haddii mid uu joogo baarifalkooda in laysku booriyo cuquuqooda iyo in la gooyana layskaga digo ayaa ku sugan cinda alkibarna waxaa loo leeyahay de marka uu waalidku dhallinyaro yahay uu xoog leeyahay waxaa laga yaabaa wax badan inuusan kaaga baahanin laakiin marka uu kugu agdhaco oo uu waayeel noqdo dhulyaal ou noqdo markaas waay marka la imtixaanan yahay oo qofkii markaas wanaag u falana uu khayr helaayo ka kalena ay ku dhacayso ayb marka cinda alkibartu maahan marka aynan weyneyn in layska caasiyo maahan saas ma bannaana laakiin cinda alkibar waa xaajadiia hadda taagan markaas laakiin qabla alkibar xaajo weyn ma taagna waayo intaas u weeyaan maane waalidku ama ha dhallin yaraada ama ha weynaada mar walbaa baarinimadiisu waa waajib asaga ayib qur-aanka walidaalika taasoo kale uu tilmaamay imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man barra waalideyhi qofkii labadiisa waalid u baarinimo falo zaada allaahu alla wuu ziyaadiyaa fii cumrihi cumrigiisa ayuu ziyaadiyaa oo cumri dherer ayuu ka helaa qaala xadahanaa asbaqu bnu lfaraj qaala akhbaranii bnu wahbin can yaxya bni ayuuba can zabbana bni faa'id ninkan baa marka zabanu bnu fa'id abuljuwayn daciifu alxadiidi maca salaaxihi wa cibaadatihi akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi almufrad wa abu dawuud wاtirmidiyu wabnu maajah can sahli bni mucaadin sahlu bni mucaad marka waa saxaabiyun nazla misra akraja xadiidahu albukhariyu fi ladabi almufrad waabu daawuud watirmidiyu wabnu maajah can abiihi abiisu ka warinaya marka mucaad bnu anas ba isna la dhahaa qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu waxau yidhi man bara qofkii u samafalo waalideyhi labadii dhashay duubaa lahu laan jannaad baa u sugnaatay ama geedda duubaa layraa ayaa u sugnaatay zaada allaahu caza wajalla alla wuxuu siyaadiyaa fii cumurihi cumrigiisa ayuu alla kordhiyaa oo uu siyaadiyaa ayib marka xadiidka sanadkiisa zabanu bnu faaid baa ku jira waana daciif ayib sidaasuuna marka xadiidku uu dacfi u leeyahay daciif u yahay ayib saxaabiga marka waa muaawiya mucaad bnu anas aljuhani weyaan saxaabiga laakiin sahlu bnu mucaadka maahan isaga saxaabi sahlu bnu mucaadi bni anas aljuhaniyu naziilu misra laa ba'sa bi daay marka xoogaa saas maahayn laa ba'sa bihi ilaa fii riwaayaati zabbaan canhu isaga laftiisa marka laa ba'sa bihi waa marka uunan ka warinaynin zabbaanu bnu faa'id haddii zabaan uu ka warinaayo xadiidkiisa cilow yeelanaa laftiisa ayb marka xadiidkan saas buu daciif ku yahay cid hadda marka aan ahayn bukhaari kitaabkan adabulmufradka maaha meel kalena laguma warinin marka dacfi baa xadiidka ku jiro fiihi zabanu bnu faaid meel allaale meeshii lagu wariyana ninkan unbaa ku jiro oo la gooni ah kutubu sitana kuma jira xadiidkan qaala baabun ay hada kani baabu marka laakiin waxaa la iska istinaasi karaa xadiidkii ahaa man axaba an yubsata lahu fii risqihi wa yunsa'a lahu fii atharihi falyasil raximahu ninkii jeclaysto ama rabo in e, risqiga loo waasiciyo isla markaana e, raadkiisana dib loo dhigo cumri dherer la siiyo qaraabadiisa ha xiriiriyo haddii qaraabada intaa lagu helayo waalidka aqrabu qariib waayisaga in laga helaa ku owleysanba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yastakfiru u dembi dhaaf dalbi maayo liabiihi aabbihiis almushriki ee gaalka ahaa waalidka ha loo baarinimo falaa la yidhi laakiin baarinimada kuma jirto hadduu gaal yahay in dembi dhaaf loo dalbo kuma jirto lianna allah wuxuu leeyahay maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa istikfaartaas marka kuma jirto nebiga sala allahu calayhi wasalama hooyadiis qabrigeeda markuu booqday xadiidkii muslim waa tii nebigu uu aada u ilmeeyey saxaabada markay weydiiyeenna waxay yidhaahdeen hooyaday baan dalba aan alla weydiistay inaan qabrigeeda booqdo waa la ii idmay istikfaar inaan weydiiya aan dalbay waa la ii diiday waa la ii diiday imaamu nawowina meeshaas wuxuu ka bixiyey waxaa loogu diiday waa shirkigaas markan ayb qaala xadahanaa isxaaqu marka baarinimada ka mid noqon maysa marka in isagoo gaala gaalnimo ku dhintay dembi dhaaf loo weydiiyo baarinimada ka mid maahan taas ayib laakiin ma la duuga waa la duugayaa dabcan waalidkaa hadduu dhinto waad dhaqaysaa qabrigii waa geynaysaa bis wax kale laakiin maya xadiidkii cali ee abu daawuudka ku sugnaa watou ahaa markii uu nebiga u yimid uu yidhi ina camaka shaykha qad maata adeerkaa waa dhintay buu yidhi rasuul allah abuu aalib markaasuu yidhi bacdi riwaayaat waxayba ku darayaan ina camaka shaykha daalla qad maata markaasuu yidhi idhab fawaarihi walaa tuxditan shay-an oradoo tag soo astur waxba ha ku darin intaasu yidhi ha dhaafsiina marka gaalnimada ma lahan iyada yacnii dhinacaas yacnii dembi dhaaf dalab iyo waxyaabaha ma leh walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi ay biducaa'i ha u istaagin marka qaala xadaanaa isxaaqu isxaaqan marka waa ibnu raahuuya qaala akhbaranaa caliyu bnu xusayn wa huwa caliyu bnu lxusayn bni waaqid almarwaziyu saduuqun yahim akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi almufrad wa muslim fi lmuqadama wa asxaabu sunan alarbaca qaala xadaanii abi abiina waa alxuseyn bnu waaqid almarwasi abu cabdillaahi alqaas hiqat lahu awhaam qaadi marwana wuu ahaa qaala xadaanaa abi can yaziid annaxwiya huwa yaziid bnu abi saciid annaxwiy abulxasan alqurashiy mowlaahum almarwasiyu hiqat caabid akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi almufrad walarbaca can cikrimata can ibni cabaas cikrimana waa abu cabdillaahi mowla bni cabaas isaga marka waa laysku khilkhilaafay war dheer baa ku jiro muslim waxba kama wariyo bukhaarina waa ka wariyaa ayb a'imaduna aaday u difaaceen waxaa la yidhi ibnu cumar baa wuxuu yidhi naafic ku yidhi laa takdib calaya kamaa kadaba cikrimatu cala bni cabbaas warkaasna ibnu xajar wuxuu yidhi kama sugnaanin ibnu cumar marka isaga taabiciganna waa taabici jaliiloo hiqa ah can ibni cabbaasin fii qowlihi caza wajalla imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin ilaa qowlihi kamaa rabbayaanii sagiiran laga gaaro fa nasakhathaa waxaa nasakhday al aayatu fii baraa'a aayadda suuratu baraa'a ku sugan maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi maa tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim aayaddaasaa nasakday buu leeyahay aharkan dabarina waa soo saaray fii tafsiirihi can dariiqi caliy bni abi talxa can ibni cabbaas <clears throat> marka naskigu haddee salafku laba shay bay u yaqaa naskigu laba waxyaabooday u yaqaaneen naskigan oo xugun mutaqadima oo sharci ku sugnaaday in la kor yeelo oo khitaab muta'akhira lagu kor yeelo sida annaga noo soo degdegayso waa u yaqaaneen iyagu baabka caamka iyo khaaskana naska caamka marka la takhsiisiyo ee cumuumkiisii wax ka mida laga soo reebo naskhi bay u yaqaaneen curfiga selafka salafka aayaddan marka waxaad moodaa midda dambe inay camal ay tahay leanna imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa waxaa lagu yidhi marka rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiiran iyo dheh haddii uu muslim yahay waay marka aayadda dambaa marka fasirayso kangaalka marka isagade de naxariis iyo dembi dhaaf iyo loo weydiin maayo war sidaas u egna alimaam abu jacfar atabari uu sheega marka waa sidii caam iyo khaas oo kale isu yihiin e hadda maahan aayaddii hore iyada dhan ayaa la rafciyey oo midaana lagu rafciyey sidaa maahan ee dalaaladii aayaddii hore laga fahmi lahaa qayb ka mida ah, ayay aayaddaanu diiday intaas un weeyaan takhsiiskii bayna u dhowdahay marka baabu biri lwaalidayn biri lwaalidi lmushrik waalidka mushrigaa u baarinimo falkiisa ay u baab yahay waalidkii marka hadduu gaal yahay yaan loo ducaynin laakiin in loo baarinimo falow qaala xadahanaa muxamed bnu yuusuf huwa alfiryaabiyu qaala xadahanaa israa'iil huwa bnu yunus ibn abi isxaaq asabici qaala xadaanaa simaakun wa huwa simaaku bnu xarbin can muscab bni sacdin can abiihi sacd bni abi waqaas sacd bni abi waqaas qaala waxa uu yidhi nasalat fiya aniga dhexdayday kusoo degtay sha'nigayga waxaa kusoo degay arbacu aayaatin afar aayadoodoo min kitaabillaahi tacaala kaanat ummii hooyaday waxay ahayd xalafad inay dhaaratay anlaa ta'kula inaynan cunaynin walaa tashraba oysan cabaynin xataa ufaariqa ilaa aan ka tago muxamedan sala allahu calayhi wasalam waxna ma cunayo waxna ma cabaayo ilaa aad muxamed ka tagto faanzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey wain jaahadaaka calaa an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa wa wasaaxibhumaa fi ddunyaa macruufa aayaddaas alla soo dejiye labadaada waalid hadday kugula dadaalaan inaad shirki ii samayso waxaadan aqoon iyo cilmi u lahayn ha adeecin anay igu soo degtay buu leeyahay wathaaniyatu aayadda labaad innii kuntu waxaan ahaa akhadtu sayfan seef ayaan qaatay acjabanii i cajab gelisay fa qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow hab lii haadaa kan ii hibay seef baan soo qaaday haniimada waxba ka soo qaaday malaha markaasuu yidhi ii kan ayaan ku idhi fa nasalad waxaa soo degtay yas'aluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilaahi warasuul waxay ku su'aalayaan haniimada haniimada lee rasuul ayaa xukunkeeda iska leh wathaalithatu aayadda saddexaad innii maridtu waan jiraday fa ataanii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigaa ii yimid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah innii uriidu waxaan rabaa an aqsima maalii maalkayga inaan qaybiyo afa uusii binnisfi nus ma dardaarma faqaala laa faqultu hulutha fasakata waa aamusay fakaana huluthu wuxuu noqday bacdahu gadaashiisa jaa'izan mid yacnii la socodsiiyo la oggolaaday waraabicatu inii sharibtu alkhamra ayaan cabay maca qowmin min alansaar baan la cabay fadaraba rajulu minhum nin iyaga ka mida ayaa waxa uu dhuftay anfii sankayga ayuu wuxuu ku dhuftay bilaxyey jamalin yacnii bilaxyey buu i dhigayaa makhduudkuna wuxuu dhigayaa bilaxyi jamalin laf geel faataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigan u imid fa anzala allahu caza wajalla taxriima alkhamri marka alla wuxuu soo dejiyey khamrada xaaraantinimadeeda markaayb afartaas qadiyadood baanay igu soo degtay buu leeyahy midda dhexaad midda saddexaad yaa yacni hadde huludkii ka badan lama dardaarmi kara iyo aayad dhehaysa hadda ma leh laakiin aayaad uun markaa inaan wasiyada lagu xadgudbin iyo tilmaamayaa jiraan kuwaasu inuu ujeedo yaa laga yaabaa ayib xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa eh, waalidka gaalka ah in loo ixsaan falo isagoo gaal ah keliya waxaa la diiday macsi iyo wax ah in lagu raaco ayb qaala xadaana alxumaydiyu wa huwa abu bakr cabdullahi bn zubayr alxumaydiyu qaala xadaana bnu cuyayna waa sufyaan qaala xadaanaa hishaamu bnu curwata qaala ahbaranii abii waa curwat bnu zubayr qaala abaranii akhbaratnii asmaau bintu abi bakrin qaalat waxay tidhi atatnii ummii hooyaday baa ii timid raagibatan iyadoo damac uu ku jiro oo idalbaysa aniga fii cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalama waqtigii nebiga weliba waxay ahayd intii sulxulxudaybiya heshiiskeeda lagu kala fadhiyey oo dadku ay isu socon kareenay ahayd markaasay ii timid iyadoo wax doonayso fasa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebigaan su'aalay asiluhaa ma xiriiriyaa qaala nacam haa buu yidhi xiriiri hooyadaa qaala bnu cuyayna ibnu cuyayna wuxuu yidhi faanzla allahu caza wajala fiiha alla shaanigeeda wuxuu soo dejiyey laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin alla idinka reebi maayo inaad u ixsaan fashaan kuwa aan diin idinkula dagaalamaynin marka aayaddan uu leeyahay laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin laba shay baa kala jirto muwaalaad iyo ixsaan ama baarinnimo qur-aanku waa ku soo aroortaa isagoo dhahayo gaalada noocyo ka mida ha loo baarinnimo falo ha loo ixsaan falo waa ku timaadaa laakiin wax qur'aan ama xadiid ah oo gaaladii marka muwaalaad ha la siiyo dhahayaa ma jiraan bal waa reebaaba qur-aanku naamtaas marka muwaalaadkii iyo ixsaanka in la kala fahmo waay marka naam ixsaanku waa bannaan yahay an tabaruuhum wa ilayhim iyo baarinimo ixsaan iyo waa loo samayn karaa marka aynan diin kugula dagaalamaynin oo aynan xarbi ahayn laakiin ama xarbi ha ahaado ama hayruhu ha ahaado muwaalaad maya iyada marna lama ogola waqti ay muwaalaadku uu bannaan yahay ma jirta bal ilaahay wuxuu tilmaamay waman yatawallahum minkum fainahu minhum waman yatawallahum minkum faulaa'ika hum aldaalimuun iyada marka walaagu markuu ugu yaryahay hadduusan gaalnimo gaarin xaaraanuu uu noqonaa mar uu bannaan yahay ma jirto iyada taas marka ixsaanku shay kale waay marka dad badanaad arkeen marka wax ka hadhadlo ee labadaa isku daroon kala saari karin amaan kala fahmin masaa-ishii marka baari ha loo noqdo ha loo ixsaan falo iyo wuxuu ka ratibaa marka muwaalaad muwaalaadku iyada waxaa ku jira yacni caqiida ahaanna marka waa masaa'il marka baatinkiina taaban karta marka marna lama ogola taas ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa bukhaarina isagoo kale dabcan waa wariyey saxiixuu kusoo saaray waxaana laga qaadanayaa fiqiga ama waxaa laga qaadanayaa waxay tahay labada waalid wixii aan macsi ahayn in waalidku isagoo gaal ah haddii uu wiilku u baahdo wiilku inuu waalidkiis xiriiriyo walow kaana gaalba ha ahaado qaala xadaanaa muusa wa huwa muusa bnu ismaaciil abu salamata atabudakiyu alminqariyu qaala xadaanaa cabdulcaziiz bni muslim wa huwa cabdulcaziiz bnu muslim alqasmaliyu hiqatun caabid rubamaa wahim akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim abu daawuud watirmidiyu waannasaa'iyu can cabdillaahi bni diinaar qaala samictu bna cumara yaquul inta kale kaleo la fahma ra'aa cumaru radia allaahu canhu cumar wuxuu arkay xullatan laba go' oo isku joogo siyaraa'a meeshaas loo nisbeeyeyo xariir ah taasoo tubaacu la iibinaayo faqaala yaa rasuul allah wuxuu yidhi rasuul allow ibtac haadihi midan iibso gado falbashaa labiso yowma aljumucati maalinta jumcada ku labiso iyo waidaa jaaaka alwufuud markay wufuudda kuu yimaadaan hadday wufuudda kuu yimaadaan qaala waxau yidhi innamaa yalbasu haadihi tan waxaa labisto man laa khalaaqa wax nasiiba lahu qofounan u sugnaanin baa midkaani labisto maradan yacnii qofaan nasiib aakhiro ku lahayn yaa labisto gaaladiyaa laga wadaa marka gaalada iyagaa qaataan waa kan xariirtii marka raggii baa loo diidaa fa utiya nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga waxaa loo keenay minhaa yacni maradiis yani xulladiisi yaraadii xaggeedii bixulalin ayaa loola yimid maryo isku joogyo ah min haada marka waa siyaraadii maryihii xariirta ahaa noocaasi baa waxaa looga keenay bedlado isku joogyo fa qaala waxa uu yidhi kayfa albasuhaa sideen u labistaa waqad qulta ya waan ka tegay afa arsala ilaa cumara cumar ayuu usoo diray marka oo usoo dhiibay bixullatin hal isku joog bou cumar usoo dhiibay fa qaala cumar wuxuu yidhi kayfa albasuhaa see u labisanayaa waqad qulta walxaal qad qulta aad tiri fiihaa fii yacnii shaanihaa ama fii xukmihaa maradan xukunkeeda aad ka tiri maa qulta wixii aad tiri qaala waxau yidhi innii aniga lam ucdikahaa kuma siinin lam ucdika kuma siinin adiga haa maradaa kuma siinin marka acdaada laba mafcuulay qaadanaysa midna waa ka'daas kaafka midna waa haadii labadaba marka mutasilay iska noqdeen ayb innii aniga lam ucdika haa kuma siinin marada litalbasahaa inaad labisatid walaakin tabiicuhaa walaakin tabiicuhaa waad gadaysaa ow amase taksuuhaa waad marshinaysaa cid ayaad siinaysaa fa arsala bihaa cumar cumar wuxuu u diray ilaa akhin lahu walaal uu leeyahay min ahli makata reer maka ah nin walaalkii ah oo maka joogay ayuu u diray qabla an yuslima intuunan islaamin xadiidkan hadda isaga marka halkan wuxuu u keenay qofka mushrigee walaalkaba cumar waa xiriiriyey nebigana waxba ma dhihin marka mushriga qaraabo hadduu yahay qaraabanimo waa lagu xiriiri karaa waalidkiina kaba sii owleysanba marka ayb isaga hadda saas u keenay xadiidkan dhowr faa'iidana waa laga qaadanaa waxaa ka mid a jumcada iyo ciidaha iyo wafdiga in laysu qurxiyo leanna nebiga isqurxinta ma diidin laakiin xariirnimadou marada ku diidin masalada labaad ee laga qaadanayo waxay tahay xariirta inay xaaraan tahay ragga xaaraan ka tahay masalada saddexaad ee laga qaadanayaa waxay tahay eh, qofka shayga haddii uu dhinac xaaraan ka yahay dhinacna uu xalaal ka yahay ka ganacsigiisu inuu bannaan yahay na waa laga qaadanaa leanna hadda maradan xariirta ah ragna waa ka xaaraan naaguhuna waa u bannaan tahay dukaan hadduu qofkii furtow dharkaas xariirtaa ka ganacsado waa u bannaan bannaantaha waa ka ganacsan karaa leanna nebigu wuxuu yidhi tabiicuhaa cumar buuba u qiray soo waad iibin kartaa ayuu ku yidhi bacdi alculamaa waxay yidhaahdaan haddaad og tahay nin ku isticmaalayo xaaraan haddii aad og tahay adiga markaasoo kale inaan laga gadin yaa aad xalaal miiradkana ugu dhow in laga gadaana maahan qaar xataa waa inay waxaan u malaynayaaba maba bannaana ay dhahayaan waxay qabsanayaan marka xadiidkii ah ninkii cinabka ka iibiyo qof khamri miiraayo <clears throat> iyo xadiidkii wacaasira haada ay ku jirta marka haddii cinab adiga aada gaddo suuqa keensato qofna caadiya u cunayaa qofna inuu khamri ka dhigtaa laga yaabaa kii marka aada og tahay inuu khamri ka dhiganayo ama warshad khamri inuu leeyahay oo kale <clears throat> kaasoo kale ma ka gadaysid ayb ibnu teymiya marka risaalo yaro uu leeya alxalaal walxaraam uga hadlaa masalada nooc saan oo kale masalada kale laga qaadanayo waxay tahay gaalada halilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariica masalo usuuli ah gaalada shareecada furuucdeeda ma lagula khitaabaa haddii la yidhaha marka cumar ninkan ayuu u diray xariirtii waana gaal markaas waa labisanaa soomaha isaga marka xariirtii in la bisto gaaladii uma bannaana haddii la yidhaah see loogu kaalmaynaa marka walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan ma noqonayso mas'alada culimmadana meeshaas waa uga hadlaan meeshaan hadal dheer bayna ay ka leeyihiin mas'aladaas kolley siday u badan yihiin waxay tahay waa lagula khidaabayaa qiyaamaha laakiin ayagoon muslimin waajibaadkoo kale iyo sameeya ma la dhahay laakiin ka tegista ay ka tageen waa ku dambaabayan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yasubu waalidayhi labadiisa waalid ma caynayo yani yuusan caynin waay qaala xadaanaa moxamed bnu kathiir wahuwa alcabdiyu qaala ahbaranaa sufyaanu wahuwa athawriyu qaala xadaanii sacdu bnu ibraahim can xumayd bni cabdiraxmaan can cabdillaahi bni camrin qaala xumayd bni cabdiraxmaan bni cawf can cabdillaahi bni camrin qaala qaala nabiyu sal l slam min alkabaa'iri waxaa ka mida kabaa'irta an yashtima arajulu ninku inuu caayo waalidayhi labadii dhashay fa qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa yashtimu see u caynayaa qaala yashtimu arajula ninkiiba u caynayaa fa yashtimu abaahu wa ummahu hooyadii iyo aabbihiis buu caynayaa ninkii kalena isagaa marka mutasabib ahoo soo jiiday marka eh, isagaa marka usoo jiiday kaanahu inuu caayay oo kalaa marka shareecada mar walba waxay fiirisaa waxa uu qofku sabab u noqdo waa loo nisbeeyawaxaa dareemaya marka hadda waaba tanba ninkan waxaa la yidhi waalidkiisii unan caynin see u caynayaa nin kale waalidkiisa u caynayaa isaga kiisaa la caynayaa isagaa u keenay marka ayib mar kalena eh, qur-aankuna waa ka yidhi kadabat hamuudu biطagwaaha id inbacata ashqaaha faqaala lahm rasuulu llahi naaqata allahi wa suqyaaha fakadabuuhu facaqaruuha ayagii dhan ayaa waxaa la yidhi hashii faylo gooyo boqmaha ka jaray iyagii dhanna kama jarinayo nin unbaa ka jaray ficilkii la baashiray kuwii kalena maxay ahaayeen sababay ahaayeen waxa dhan waa laysku jamciyey marka iyaga dhanaa ka yaa hashii marka faylaha gooyayaa la yidhi marka dadku hadday qaarna sababtii la imaadaan kuwana mubaasharadii la imaadaan kulligood dembiga waa galayaan markayb axkaamta rasuulka laga dhaxlay waxaa ka mid a ah, haddii qolo heshiis uu la galo oo dad ayaga ka mida ah ay heshiiskii ka baxaan ay burburiyaan oo ay wax dilaan ama jinaaye ay geystaan kuwii kalena ay ka aamusaan dhammaantood nebiga isku hal xugun uu ka dhigi jirin haddii ay u aamusaan kuwana wixii bay sameeyeen kuwa kalena waa u aamuseen kulligood waa isku xugun waa la dagaali jiray rasuulka sal alla salam xarbiyiinowna u aqoonsan jiray ibnulqayim zaadulmacaadka siduu uga hadlo marka waxyaabahaas oo dhan marka waxay ku tusaayeen shareecada sababku meel weynay dhigtay marka dadkeenna marka sababtu maba fahamsanaba qofkii marka mubaasharada keliya unbay fahmayaan haddaad adiga sabab u noqoto dhibaato dhibaatadaas adiga waa lagu nisbay karaa marka hebelaa geystay waa la dhihi karaa marka qofka waa inuu iska ilaaliya asbaabta qaldan oo ay ka dhalanayso mafaasidda waaweyn ay ka dhalato ayb qaala xadaanaa moxamed bnu salaam qaala akhbaranaa makladun ayb qaala xadaanaa muxamed bnu salaam salaam albikandiyu qaala akhbaranaa makhladun qaala akhbaranaa bnu jurayj qaala samictu moxamed bna alxaari bni sufyaana ninkan marka moxamed bn alxaari bni sufyaan almakhzuumi ibnu xajar wuxuu yidhi maqbuulun akhraja xadiidahu albukhaariy fi ladabi lmufrad bes maqbuul buu yidhi ibnu xibbaanna calaa caadatihi hiqaadkii buu ku daray ayb qaala samictu maxamed bna alxaaris bni sufyaan yazcumu isagoo sheegaayo ana curwata bna ciyaadin akhbarahu waxaa la yidhaha curwatu bnu ciyaadi curwatu bnu ciyaadi bni cabdin alqaariy bilaa hamzin marka min bani qaara qaara qoladaas qolo marka carabta ka midoo leebka iyo aada u yaqaanaan ayay ahaayeen mathal carabi ah baa wuxuu ahaa qad ansafa alqaarata man raamaaha qad ansafa alqaarata man raamaaha qoladan qaara ninkii la gantamo ninkaasi waa nin yacnii insaaf nin sameeyey way yacnii ninkii iyaga ka raayey ama la gantaba ay barbardhac noqdaan nin khatara waay marka dad aad leebka shiishka u yaqaanay ahaayeen qaala akhbarahu anahu samica cabdallaahi bn marka waa iqa isaga muslim iyo nasaai baa ka wariyaan bukhaarina kan uga wariyaan ayb anahu samica cabdallaahi bna camri bni alcaas yaquulu min alkabaa'iri cinda allaahi kabaa'irta waxaa ka mida ah ilaahay agtiisa an yastasiba arajulu qofka inuu cay dalbo liwaalidihi oo u cay dalbo waxaa ka mida ah buu leeyahay kabaa'irta ilaahay agtiisa qofku inuu waalidkiis u cay dalbo suu ugu cay dalbaayana de waxay tahay keyrkiis buu caynayaa waalidkay ha la caayo waayo marka warkaas ayib waxyaabahaasna marka edabdaradaas waa nagu badan tahay annaka magaaladan ama suuqan nin yar iyo nin weynba hooyo unbau caynayaan ilmihii yaryaraa marka maxaa loola yaabaa dadkii waaweynaaya noocaasa marka beladan marka afxumadan iyo qaabdaradaani wax dhibaato aad u weynay sababa iyo lacnad lanna waalidkiisa in la lacnado u soo jiidaya xadiidkanna marka waa xadiid xasan baabu cuquubati cuquuqi alwaalideyn labada waalid caasintooda ama goyntooda cuquubadeeda caddaynteediibu u baab yahay qaala xadaanaa cabdullahi bnu yaziid wa huwa cabdullahi bnu yaziid almuqri qaala xadahanaa cuyaynatu bnu cabdiraxmaan wa huwa cuyaynatu bnu cabdiraxmaan ibni jawshan alghatafani saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi almufrad walarbaca can abiihi aabihi cabdiraxmaan ibni jawshan waay isaguna sidoo kale weeyaan can abi bakrata can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal maa min denbin dembi ma jiro ajdaru ku habboonaansho badan an yucajala in loo soo dedejiyo lisaaxibihi qofkiisa alcuquubatu cuquubada loo soo dedejiyo maca maa kiina lala qabo yudakharu lahu loo kaydinayo min albaqyi wax kaga habboon ma jiro gardarrada iyo wa qadiicati raximi iyo qaraabogoynta marka jaari majruurkan dambe min albaqyi iyo wa qadiicati raxim ajdaruday ku tacalluqeen waa tii marka la gelin jiray waaye afcalu tafdiilka marka wuxuu noqonayaa maa min dembin dembi ma jiro ajdaru ka habboonaansho badan an yucajala alcuquubatu cuquubada in loo soo dedejiyo lisaaxibihi qofkiisa maca maa kiina lala qabo yudakharu lahu loo kaydinaayo min albaqyi uga habboonaansho badan ma jiro gardarrada iyo wa qatiicati raxmi iyo qaraabogoynta qofku hadduu gardarro ku kaco dulmi cuquubada usoo degdegay qaraabo goyn hadduu ku dadaalo waa u soo degdegaya cuquubada laba dembiyo aada cuquubadooda soo degdegta inta aan tan aakhiraba la gaarin marka innagaan kuwaana qaadanaynin maahane annaga lafteenna waa aragnaa dadka yacnii dhibka badan ee dulmiga badan ee dadku ay aadka u dhibsadaan innaga unbaan si u dareemaynin maahane cuquubada waa loo soo dedejiyaa hadduu rabo toban sano labaatan sana ha noolaado hadduu doono soddon wax yar waayo intaas marka la fiiriyo haddana maca daalika masaa'ibta iyo dhibaatada iyo waxa ku dhacayo inta rabbi iyo isagu ay og yihiinna ka badan inta dadku arkayaanna aaday u badan tahay marka waxaa weeyaan dadkoo lagu gardaroodo iyagoo waxba kaa galabsanin inaad iska gardaraysato ood naftoodii iyo cirdigoodii iyo maalkoodii iyo aad gardaraysato iyo wa qadiicati raxmi qaraabogoyntii da qaraabo waalid ka dhow ma leh ninkii waalidkiis ku caasiyo waa kusoo degdegay cuquubada marka badanaana haddaad fiiriso dadka waalidkood caasiyo dad fiican ma noqdaan iyagii ilmahoodaa lagu salladaa noloshoodii oo dhammayd baa qaabdarro ku dhacdaa meel aan laga gelin ma laha abaarka waalidka marka aada u daran yahay iyo iyaga qadiicadooda iyo goyntoodu waa daran tahay qaala xadaana alxasanu bnu bishrin sidooda qaala xadaana alxasanu bnu bishrin wa huwa alxasanu bnu bishri bni salmin alhamdani saduuqun yukhdi qaala xadaana alxakamu bnu cabdilmalik wa huwa alqurashiyu albasriyu daciifun akhraja xadiidahu albukhaariy fi ladabi lmufrad watirmidiyu wannasaa'iyu wabnu maajah can lxasan wa huwa alxasan bnu abiilxasan albasri can cimraana bni xusayn saddex cilaba marka sanadkan waa ka muuqdaan alxakamu bnu cabdilmelik waa daciif ha qataadaan ka boodamaya can qataadata can ilxasan ninka alxakamu bnu cabdilmelik waa daciif xasanulbasrina waa mudallis waqad cancana halkaana can buu ku wariyey weliba tadliiskiisa lama aqbalo ilaa an yusarixa bisamaaci cilada saddexaad waxay tahay waxaa khilaaf ku jiraa xasanulbasri cimraanu bnu xusayn wax ka maqlay iyada lafteeda warbaa ku jira kutubtan oo tuxfatu taxsiilka iyo jaamicu taxsiilka iyo eh, tahdiibulkamaalka iyo waxbay sheegayaan khilaaf baa taana ku jira saddex cilo ayay noqona marka ayb qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama maa taquuluuna fi zinaa zinada maxaa ka leedihiin wa shurbi alkhamri khamrada cabiddeeda wasariqati tuugnimada qulnaa waxaanu nidhi allaahu rasuulu aclam allee rasuulaa ku cilmi badan ku cilmi leh qaala waxau yidhi hunna alfawaaxishu waa dunuubtii foosha xumayd wa fiihinna alcuquubatu cuquubaana ku sugan marka cuquubada inuu xuduudda ka wado waa laga yaabaa xuduud baa ku sugan ama waxaa laga yaabaa cuquubada inuu ka wado tacsiir haddii marka tacsiir laga wado imaamu shaafici wuxuu yidhi waa qabla nusuuli lxuduud waayo marka oo sidaan dhahayo marweli xuduuddii sooma degin markay xuduudda soo degtay de xuduuddii baaba markaas yaaba shaqaynaysa alaa unabi'ukum miidiin sheegaa biakbari ilkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu weyninka badan ashirku billaahi caza wajalla ilaahay oo loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalidayn labada waalidoo la caasiyo wa kaana mutaki'an waa dengiigay nebiga faxtafaza waa soo fadhiistay marka qaala waa soo hinqaday waa soo kacay qaala waxau yidhi wazuur warka beenta ah shahaadatu zuurka marka dunuubta waxaa xadiidka laga qaadanaya dunuubtu kabaa'ir iyo sakaa'ir inay u qaybsanto kabaa'irta waxaa ka mid a ah kuwan uu nebigu tilmaamay sal alla ly slam intaanna maahan way ka badan yihiin shirkigaana marka ugu weyn ayb halkan marka cuquuqul waalideynkiibau laba uga dhigay marka xuquuqu meel dheer inuu taagan yahay baa dareemayna aada u daran shahaadatu zuurkuna halis waay khatar waxoogaa waxaa laysleeyahay shilimaad yar ha lagu qaato laakiin waxaa lagala kulmaayaa ka daran warkaas marka beentaa shirkigaa lala xiriiriyey qur-aanka fii suurati alxaj faijtanibuu rijsa min alawthaani wajtanibuu qowla zuur dad marka maxkamadihii iska taagan dad oo waxaysan ogeynka ka markaati furaayo xogaayaa lagu siinaa intii la yiraahda iyo aaday u badan yihiin baabu bukaai marka xadiidkan waa daciif laakiin intan alaa unabikum biakbar ilkabaa'irtan intan dambe ku soo aroortay saxiixa ah. baabu bukaai lwaalideyni labada waalid ooyintooda ayuu baab yahay caddaynteeda wax ka dhalanaya labadii waalid inay ooyaan qala xadaanaa musa huwa muusa bnu ismaaciil atabudakiyu qala xadaanaa xamaad bnu salma can ziyaad bni mikhraaq can aysalata aysala waa soo marnay waxaan soo sheegnay isaga daysalatu bnu caliyin albahdaliyu baa la dhahaya mizina laba nin oo ka kala dhigay daysalatu bnu mayaas iyo iyo ninkaas halayna isku yihiin horaan uga soo ada annahu samica bna cumara yaquul ibna cumar buu maqla oo dhahayo bukaau lwaalidayni min alcuquuqi waalkabaa'ir xadiidkan laftiisaanba soo marnay xadiid dheeruu ku dhex jiray bukaau lwaalidayni labada waalid ooyintooda min alcuquuqi caasinimaday ka mid tahay waalkabaa'iri iyo dunuubta waaweyn ayb kan marka xadiidkan waa waa soo marnay baabu dacwati alwaalidayni labada waalid habaarkooda caddayntiisiibuu u baabayay ama ducadooda qaala xadahanaa mucaadu bnu fadaalah wa azahraaniyu abu zayd albasriyu hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu bukhaari haddii mar la yidhaha oon adab iyo waxba lagu darin saxiixa laga wadaa qaala xadaanaa hishaamu waa hishaamu bnu abi cabdillaahi addastuwaa'iy can yaxyaa huwa bnu abi kaiir yaxyaa bnu abi kathiir waxaa dhahaya ama waa mucaad ama waa bukhaari huwadaas can abi jacfarin abuu jacfarkan marka yaa waaye waa abu jacfar almu'adin ninkan war badan baa ku jir jiro oo sheekh alalbani xataa saxiixada eh, aad wax uma jasminin dhowr abu jacfari wax badan buu sheegay aad uma jasminin laakiin tirmidiga ayaa wuxuu leeyahay xadiidkan warinaayo waa abu jacfar huwa abu jacfar almuadin ayuu abu jacfar almuadinna tarjamuu ku leeyahay yani taqriibka iyo kutubaha can abi jacfarin abu jacfarkan marka moxamed ilbaaqir maaha moxamed ibnu caliyin ilbaaqir ma aha ayb oo imaamu tirmidi wuxuu yidhi wa abu jacfar aladii rawaa can abi hurayrata yuqaalu lahu abu jacfar almu'adin walaa nacrifu ismahu waqad rawaa canhu yaxya bnu abi kaiirna waa ka wariya waa kan ibnu xajar wuxuu yidhi maqbulu akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab fi ladab lmufrad walrbaca ayb marka ninka badana ibnu xajar maqbuul uu dhahaayo dadka kale waxaa laga yaaba inay majhuul dhahaayan ayb anahu samica aba hurayrata yaquulu qaala nabiyu sal ly slam halaatu dacawaatin saddex duco mustajaabaatun kuwa la aqbalaayo wa lahunna iyaga laa shaka fiihinna wax shakiya kuma sugno dacwat lmadluum qofka laga gardaran yahay habaarkiisa ninka haddaad ku gardarooto oo ilaahay gacanta u taago ku habaaro waa waa la aqbala wa dacwatu lmusaafiri qofka musaafirkaa ducadiisa safarka markuu ku jiro wa dacwatu lwaalidi waalidka ducadiisa calaa waladihi oo u duceeyo cunugiisa ducadaasi marka habaaray noqon kartaa habaarkana waa la aqbala ducada kalena waa la aqbala xadiidkan hadda ninka abu jacfarkaasaa ku jiro isaguna sida muuqata hadda yacni waa maqbuulo mutaabaco u baahan yahay laakiin xadiidku wuxuu xasan ku noqonayaa axaadiid badan oo waxaa ka mid a xadiid cuqbata bni caamira ka mida imaam axmed uu wariyey xadiidkan laftiisana tirmidi markuu soo saaray waa xasaniyey oo wuxuu yidhi wa qaala xadiidun xasan qaala xadiidun xasan taas nusakhan hadda makhduudaadkii iyo ma dhigaayaan tirmidiga laakiin waxaa sheegay mizi tuxfatulashraafka tuxfatulashraafku wuxuu ku yidhi qaala tirmidiyu xadiidun xasan marka hadda tuxfaha isaga markuu qoraayo atraaftaas nusakh da nusak iyo makhduudaad muqaabalaysanuu fiirinaa isaga marka xadiidka tirmidi baa xasaniyey xasannimada tirmidina waa xasan xasanun ligayrihi waay wax kal kuma unan darino wuxuu yidhi xadiidun xasan bis kaannahu marka duruqdan la jamciyey ayuu ku xasaniyey sidaasaana xadiidku uu yahayo isagoo min xadiidi cuqbata bni caamir oo sidaan u soo aroorayaa jira tarjamadii marka xadiidku way ismudaabaqaynayaan qaala xadaanaa cayaashu bnu lwaliid wahuwa raqaam qala xadaثna cabdulأclى wahuwa cabdulأclى bn cabdilأclى الsami qala xadaثna mxamed bn isxaaq wahuwa almadaniyu mxamed bn isxaaq saaxibu sira waa saduq yudalis can yaziida bni cabdillaahi bni qusayd abu cabdillahi almadani hiqatun can moxamed bni shuraxbiil akhii bani cabdidaar moxamed bnu thaabit baa la yidhaha ninkan taqriibka haddaad fiiriso moxamed bnu shuraxbiil ma ka helaysin maxamed ibnu thaabit meesha abuu ku sheegay markaasuu yidhi wayuqaalu ibnu cabdiraxmaanna waa la yidhaahdaa wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaha maxamed ibnu cabdiraxmaan ibni shuraxbiil alcabdariyu cabderi marka loo nisbeeyo waa cabdudaar cabdudaar nisbadiisa cabdari cabdariy muscab maqbuulun ah, maqbuul mutaabaca u baahanya ayb akhii bani cabdidaar marka la yidhaahdana iyagoo ka dhashayaa laga wadaa qabiiladaas waay can abi hurayrata qaala samictu rasuula allahi sal l slam yaquul maa takallama mawluudun cunug la dhalay ma hadlin min annaasi dadka ka mid ah fii mahdin dharab dhexdeeda kuma hadlin ilaa ciisa bnu maryam ayaa hadlay sala allahu calayhi wasalam iyo wa saaxibu jurayj jurayj saaxibkiisa qiila waxaa la yidhi yaa nabiy allaahi yaa nabiy allaahi wamaa saaxibu jurayj waa maxay qaala waxau yidhi fa ina jurayjan jurayj kaana rajulan nin buu ahaa raahiban caabid ah fii sawmacatin lahu mawlac ama meel yacnii e, teendha yar ayuu ilaahay ku caabudi jiray dhexdeeda oo isagu uu lahaa wa kaana raacii baqarin nin lo qowsaarkeed ahna wuxuu ahaa ya'wii inuu usoo dunmaayo ilaa asfali sawmacatihi mawliciisaas ama meesha sawmacada u ah hoosteeda ayuu soo geli jiray nin qowsaar ah wa kaanat imra'atu naag waxay ahayd min ahli lqaryati dadka magaalada ka mid ah takhtalifu ila raaci hadba ninkaabay ku soo laalaaban jirtay oo qowsaarka ah fa atat ummuhu hooyadii baa u timid yowman maalin fa atat ummuhu ummu jurayj jurayj hooyadiis baa isaga u timid faatathu ummuhu hooyadiisa u timid yowman maalin faqaalat waxay tidhi yaa jurayju jurayjo wahuwa yusallii isaguna waa tukanaya fa qaala waxauu yidhi fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda wuxuu ka yidhi wahuwa yusallii isagoo tukanayo qalbigii macnaha ummii wa salaatii hooyaday iyo salaadaydaa isu soo xaadiray oo hal mar dacwadoodii ii timid ayb fara'aa wuxuu doortay marka an yu'hira salaatahu salaadiis inuu doorto ayuu dooray ayuu doortay sidaasu arkay uma sarakat bihi athaaniyata mar labaadkii bay haddana ku qaylisay fa qaala fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda wuxuu ka yidhi ummii wa salaatii fara'aa an yu'hira salaatahu buu arkay uma sarakat bihi thaalithata markii saddexaaday ku qaylisay fa qaala ummii wa salaatii fara'aa wuxuu arkay an yuuthira salaatahu salaaddiisa inuu doorto falamaa lam yujibhaa markaunan u jawaabin qaalat waxay tidhi laa amaataka allaahu ilaahay kuma dilo yaa jurayju jurayjow xataa tandura ilaa aad fiiriso fii wajhi almuumisaati naagaha zinaysto wejigooda ilaa aad ka fiiriso ilaahay kuma dilo habaarkaasay marka ku dhigtay uma insarafat waana iska tagtay fa utiya almalaku malagii baa loo yimid marka meesha hadda waxaa laga qaadanaa salaaddu hadday sunno tahay waalidkiina uu ku rabo uu ku dhawaaqo baahi uu kuu qabo iyo xaajo maxaad samaynaysaa marka salaaddii waa sunno daacatu lwaalidna waa waajib maxaa la samaynaa marka waa laga baxaa salaadda nacam waalidkaa la ajiibaa nacam fiqhigii saas u keenaa nacam xadiidkan laftiisana saasaa laga fahmaa haddii laakiin salaadu ay waajib tahay allana da tiisii waa ku jirtaa waajibkiisa waalidkiina waajib buu leeyahay salaadda iska dhammayso waajibka marka kadib waalidka ayaa laakiin dadku iska cubaada badanaa cilmi badan iyo fiqhi badan ma lahan waxaa laga yaabaa inuu isagoo hadda xumaan waalidkiisa caasi isma lahayn ayb fa utiya almalaku fa utiya almaliku waxaa ahayd uma insarafat waa iska tagtay fa utiya almeliku baa waxaa loo keenay bitilka almar'ati baa loola yimid naagtaas saa idiin dhigan saasa waladad way dhashay naagtii fa qaala naagtii baa loo keenay walxaal qad waladad ay dhashay fa qaala waxa uu yidhi miman yaa dhalay cunugan qaalat waxay tidhi min jurayj qaala saaxibu sawmacati ninka sawmacada iska lahaa qaalat nacam haah qaala hdimuu sawmacatahu ninkii wuxuu yidhi boqorkaas sawmacadiisii soo dumiya waatuunii bihi ina keena fa darabuu sawmacatahu sawmacadiisii bay fujiyeen oy baabi'iyeen fa darabuu sawmacatahu bay ku garaaceen bilfu'uusi faas faasiyaal masaaro xataa waqacad ilaa ay dhacday fa jacaluu yadahu ilaa cunuqihi fajacaluu waxay yeeleen yaddahu gacantiisa ilaa cunuqihi luquntiisa bixablin xarig bay ku yeeleen waa soo xireen marka uma nduliqa bihi waa lala soo tegay marka famura bihi cala almuumisaati naagihii zaaniyaadkaabaa lasoo agmariyey lasoo kormariyey fara'aahunna way arkeen fatabasama waa dhoolla caddeeyey marka isaga wahunna yandurna ilayhi iyaguna ay fiirinayaan fi nnaasi dadka dhexdooda faqaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi maa tascumu haadihi tan maxay sheeganaysaa qaala maa tazcumu jurayj wuxuu yidhi maxay sheegana maxay sheegaysaa qaala tazcumu waxay sheegaysaa ana waladahaa minka cunugan ay dhashay xaggaaga inuu ka ahaaday qaala waxa uu yidhi anti tazcumiin adigii miyaa sidaas ku andacoonaayo qaalat nacam haa qaala ayna hada sagiir aawe midkan yarka wiilka yarkaa qaaluu haada waa kan fii xijrihaa yani kaa'inun fii xijrihaa dhabteedu korkeeda uu yahay fa aqbala calayhi waa ku soo jeestay faqaala wuxuu yidhi man abuuka aabbahaa waayo qaala raaci lbaqar ninka lo-da qowsaarka ka ah waay cunugii yaraa marka waa kaas nebigu saaxibu jurayj waa kan isagoo yarow hadlay mara qaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi an ajcalu sawmacataka min dahab sawmacadaadii ma kaaga samaynaa dahab qaala laa maya buu yidhi qaala min fidatin qaala laa qaala famaa najcaluhaa maxaan ka yeelanaa qaala rudduuha kamaa kaanad sidii ay ahayd ku soo celiya un qaala fama ladii tabasamta maxaa ku qosashay baa layidhi oo la dhoolla caddaysay qaala waxa uu yidhi amran caraftuhu arrin aan gartay aan ku qoslay buu yidhi adrakatnii waxaa i haleeshay dacwatu ummii hooyaday habaarkeedii baa igu dhacay buu yidhi iyadii sowma dhayn ilaahu waa dilin ilaahu naagahaas ka arka ninkan wejigooda sidii baa ku dhacday uma akhbarahum qisadii buu dabadeed uga sheekeeyey xadiidkan waa saxiix eh, muslimkana waa waa warinaya waxaa laga qaadanayaa marka xadiidka dacwat lwaalid calaa waladihi inay kacayso hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed